farakasahaa waa ku muday dhulka farakasahaa bilardi dhulku ku muday wuxuu ugu mudaa nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu sutro ka dhigto qofka muslimkaa markuu tukanaa haddii uu imaam yahay ama qof keligiis tukanaa uu yahay waxaa la rabaa sutro inuu samaysto sutro waxaa la yidhaahdaa wax hortaada ku aadan oo adiga iyo shaygaas dhexdooda aan cidna inay marto aadan u ogolayn maalan derbigaan haddaad ku dhowaato saddex dhudhun uu ku jiro derbigaasaa sutra ku ah ama tiirarkan tiir ka midaad ku dhowaato saddex dhudhun inuusan ka badan kuu jirin la rabaa shaygaas hortaaduu ku aabbayn shaygaasna waxaa la rabaa shay ugu yaraan dhudhun dhudhunkaas marka saddex loo qaybiyo laba meelood waxaan ka yarayn taako iyo xoogaa wa inuu wax waxaa la rabaa hortaada yaallaa oo sokadooda aada ku sujuudaydo oo adiga iyo shaygaas dhexdiina in la maro aadan ogolayn waa sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam nabiga haddee masjidka markuu joogo mixraabku ku tukanaa masaajidkiisu mixraab ma lahayn laakiin derbiga ka horeeya aa u ah sudro markuu bannaanka ku tukanayana warankaas yarka ah loo mudi jiro ushaas yartaa fooda waranka ku leh aa hortiisa lagu mudaa ayadoo xaggeeda u tukanaa ayadoo xaggeeda u tukana sutraa la yidhaah ibnu khusayme saxiixiisa wuxuu ku wariyey ibnu xibbaanna saxiixiisa ku wariyey nabigu inuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam laa tusalli ilaa ilaa sutratin weligaa ha u tukan sutro meel aan ahayn walaa tadac axaddan yamuru bayna yadayka sutro markaad samaysato adiga iyo sutrada qof dhex marayana hadaynin ka celi gacanta saas ugu ishaar fain adaa faltuqaatilhu faina macahu اlqariin markaad u ishaarto gacanta hadduu kaa joogi diido la dagaal shaydaana la socdoo riixaye waa xadiis saxiix waxaa la rabaa qof kastoo muslimoo tukanaya inuu sutro samaysto sutradaas meesha ka sokaydood ku sujuudaydaad fiirine ka shishay fiiri maydi adiga dham waa xahaysan tahay si salaadaad ugu khushuucdo sudrada iyo adiga dhexdiinnana qofna uu oggolaan maydid inuu maro qofkii mari taga gacantaad ishaare hadduu joogi diido waa la xarbine xarbaduna hub doona maaha hub doona maydid hubna ku dhufa maydid ee waa iska riixe waa iska riixe bis lama ogol sutradaas waa sunno nabigaa yidhi sal اlahu alay wasalam sutra la-aan ha tukan marka xataa fiiri markuu safarka yahay ushaas yadow takiga ha loo qaadi jiray ushaas yarta oo takiga leh aa loo qaadi jiray ushaasa loo mudi jiray markuu tukana ayada xaggeed u tukana marka ra'aytu bilaalan bilaal ayaan arkay jaaa qad jaaa xaal uu la yimid bicanasatin ultaki dhulku ugu muday nabiga uma aqaama wuu aqimay asalaata salaadii markuu nabiga sala allahu calay wasalam sutro u sameeyey kadibuu salaadii aqimay fara'aytu ra'aytu rasuulallaahi rasuulka ilaahi ayaan arkay sala allahu calayh wasalam kharaja qad kharaja xaal uu soo baxay oo meel yaroo qubad yaroo loo dhisay qubad yar oo meel looga dhisay oo gaduudneed oo uu ku jirayuu ka soo baxay kharaja qad kharaja xaaluu soo baxay fii xullatin isku joog xaal uu ku sugan yahay isku joog laba maro isku nuuca oo kor iyo hoos laga qaataa la yidhahda xulla isku joog xaaluu nabigu ku sugan yahay mushamiran xaaluu yahay midkii xanjeertay tashmiirka waxa weeye marada kor u qaata sidii uu dadka dhihi jiray izaaru lmu'min nisfu saaqi qof muumin ah nin muumina gabar maaha nin ah maradiisu waxay ku joogtaa shanshada dhexbartankeeda saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu calay slam wixii dadka u sheegayay ficil ahaan u samaynay isaguna saas u labisanay izaaru lmu'min nisfu saaqi uu dadka dhihi jiray qofka muuminka ninka muuminkaa maradiisa hoosguntiga ama hoose shanshada dhexbartankeeda ugu joogta tiiyuu asaguna sameeyey maradiiu kor u qaatay marka shanshada dhexbartankeeduu ku geey shanshooyinkiisoo cadcad a muuqda mushamiran xaalu yahay mid xanjeertay ama kor u qaatay marada <coughs> fasallaa waa tukaday nabigu ragcatayni laba ragco ilalcanasati uu takiga xaggeeda u tukaday ushii loo mudo waranka yarkaa fooda ku laheed xaggeedu u tukaday waa sunna wa ra'aytu naasa dadkiiyaan arkay uu yidhi abi juxayfa wa dawaaba daabadihii iyo xoolihiina waa arkay yamuruuna xaalo ay marayaan bayna yadayhi nebiga hortiisa min waraa'i alcanasati ultakiga gadaalkiisa ultakiga meesha ka dambayday marayaan nabiga iyo usha dhexdooda looma ogola laakiin wixii sutrada shishadeeda maraya waa ka leexane shaqa kuma lihi adiga ma soo gelin xuduuddaadii marka waa arkayuu dadka iyo xoolaha iyo waxay maraayeen ushaas nabiga u mudayn sala allahu alay waslam shishadeeda markaa sidaas way sunnadu qof kastoo tukana inuu sutra samaysto sutrada inaadan cidna u ogolaan dadka ina waxay mari karaan sutrada shishadeeda waana imaamka iyo qofka keligiis tukanaya amaa ma'muumka sutro lagama rabo imaamka sutradiisaa sutro u ah ma'muumka asaga sutro samaysan ma imaamka sutradiisaa sutro u ah sutro lagama rabo adiga dad ma'muumta rawa lbukhaariyu can cubata bni caamirin radia allaahu canh cudbata bna caamir radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi uhdiya lirasuulillaah rasuulka ilaahay waxaa loo soo hadiyeeyey sala allahu calayh wasalam farruuju xariirin mara shaati dhaktareed xariir farruuj waa alqabaa marada la yidhahdo qabaa iyo farruuj waa isku mid waa shaati weyn oo qamiis camal ah oo gadaal ka jeexan oo gadaal ka jeexan ilaa jeexiddu ay soo dhaafto jilbaha gadaalu ka jeexan yahay shaati dhaktareeda ah, shaati dhaktareed waa shaatiga weyn oo maaragtay qamiisna maaha waxa weynoo cad oo dhakhaatiirtu ay gashadaan kaas weeye farruuj qabaana waa la yidhahdaa farruujna waa la yidhahdaa hmm. marka shaati dhaktareedkaas oo xariir ka samaysan aa nabiga loo soo hadiyeeyey sala allahu calayh wasalam uhdiya waa loo soo hadiyeeyey lirasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam farruuju xariirin shaati dhaqtareed xariir ah fa labisahu waa gashaday nabigu sala allahu calay wasalam marka waa intaan xariirta la xaaraamtinimayn ee shay xaaraana nabigu ma gashado intaan la xaaraamtinimayn weeye fa labisahu waa gashaday uma sallaa fiihi waa ku tukaday uma insarafa salaadii ka gadoomay fanasacahu waa siibay nascan siibid shadiidan adag kalkaarihi qof nacaaya xaalu la midi sid adag uu u siibay sida qof nacaaya fanasacahu waa siibay nascan siibid siibidaasoo shadiidan adag kalkaarihi qof nacaya xaalu la mid yahay lahu farruujka uma qaala wuxuu yidhi laa yenbaqii uma habboone haadaa shaati dhaktareedkan lilmuttaqiina dadka alla ka baqaya qof alla ka baqaya ma gashado marka ciladu waxay tahay waa xariirnimada ciladu waxay tahay waa xariirnimada marka waxay yidhahdeen culummadu waxay tusaydaa markuu gashaaye xaaraan maahayn laakiin markuu gashaday oo uu ku tukaday kadibaa la xarimay oo ilaahay u waxyoodoo la yidhi xariirtu ragga waa ka xaaraami iska sib ee nabigu markii laga xarimay kadib ma gashan markii laga xarimay kadib ma gasha marka markii uu gashaday kadibaa la xarimay sidaas ayuu nabigu sala allahu calayh wasalam uu u siibay marka xariirtu ragga waa ka xaaraan ma u banaana abu daawuud wuxuu wariyey nabiga sala allahu calayh wasalam xariir ayuu qaaday markaasuu gacanta midigtaa ku qabta markaasuu waxaan rabaa xariiruu qaada gacanta midigtaahu ku qabta markaasuu dahab soo qaada markaasuu gacanta bidixdaa ku qabta markaasuu yidhi inna haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii labadaas xariirta iyo dahabka ummadayda ragga waa ka xaaraan dumarkay xalaal u labadaas ummadayda inta ragga ah waa ka xaaraan marka ka xaaraan xaalad gaaroo daruuraa waa gooni oo cadho hadday ku dhacdo qofka ninka xariir waa gasho kara ilig hadduu ka dhacana ilig dahaba waa gasho karaa sanka haddii laga gooyo san dahaba waa loo samay karaa xaalad iska gaara wey xaaladahaas laakiin si caadiya dahab raggu uma xiro karaan faraanti dahaba iyo waa xaaraan qaطcan qofka adduunka ku xirta aakhira kuma gashado marka xariirtu ragga waa ka xaaraam culummaday waxa weeyaan waxay yidhaahdeen xariirtii asalka aheed oo la diidi jiray hadda lamaba hayaba iyadii dhammaad maba la hayaba hadda waxba kuusoo dhuumami maba la hayaba rawa lbukhaariy can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala cabdullaahi bni cabbaas wuxuu yidhi lacana rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu lacnaday sala allahu calayhi wasalam almutashabihiina kuwa isku ekaysiiya min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin annisaaa dumarka wاlmutashabihaati iyo dumarka isku ekaysiiya min annisaai dumarka xaalay ka mid yihiin birijaali ragga dunuubta waa labo dembi waxaa la idhaha saqiira waa dembi laakiin haddana kuwa ugu waaweyn maaha dembina waxaa la idhahdaa kabiira waa dunuubta kuwa ugu waaweyn dunuubta marka waa weyn calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah in la lacnado qofkii sameeyo waxaa ka mid ah in la yidhaha ilaaha u carooday waxaa ka mid ah in la yidhaha qofkii sameeya adduunka intaasoo ciqaabaha lagu sameeyo oo xad loo sheego waxaa ka mid ah in la yidhahdo qofkii sameeya cadaabkaasa ilaahay ku cadaabaa waxaa ka mid ah in la yidhaahdo qofka sameeya nabigu inuu ka beri noqdo yidhahdo ummaddeyda ka mid maaha dunuubta waaweyn calaamadahaasaa lagu yaqaan waa dunuubta khatarta ah, oo waaweyn oo kabaa'irta la yidhaah calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah in la lacnado qofkii sameeyey oo la yidhaahdo waa nacallaqadee nabigu lacnado sala allahu calay wasalam waxaa ka mid a ah in la yidhaahdo allaha u carooday cara allah ku dhacday waxaa ka mid ah in la yidhaahdo qofkii sameeyey adduunka xag intaas leeg ha lagu sameeyo oo ilaahay uu yidhaahdo cuquubo intaas leegha lagu sameeyo waxaa ka mid ah qofka sameeya hadii la yidhaahdo cadaab ah ilaahay aaqiro cadaaba waxaa ka mid ah dunuubta waaweyn calaamadaha lagu yaqaan inuu nebigu ka beri noqdo qofka sameeyo oo yidhaa qofkii saas yeela berigan ka ahay ama ummaddayda ka mid maaha marka hadaad aragto dembi qofka sameeyey la lacnaday waa dembi kabiire ah hadda halkan nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu nacraday oo yidhi naxariista allaha ka fogeeyo ragga dumarka isku ekaysiiya iyo dumarka ragga isku ekaysiiya labadaba waa laba nacal la qabe dunuub waa weyn oo kabiira weyn ilaahay baa addoommadiisa abuuray allaa kala duwey marka qolo walba ilaahay qaab u abuuray hadday socdaan isku si uma socdaan hadday hadlayaan isku si uma hadlaan jirkooda isku qaab uma samaysno ilaahay abuuraa kala duwey qofkii marka ilaahay abuuristiisa ku qanci waaye oo marka isagu yidhaahda qoladii kalaan rabaa qaabkaan ma rabo de ilaahay khaaliqa ahay abuuray qof u hogaansami waaye wey saas darteedaa loo naclabay oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waa naclaqabay lacana rasuulullah rasuulku wuu lacnaday naxariista allaha ka fogeeyo allaha lacnado lacnadu waa naxariista in ilaahay ka fogeeyo almutashabihiina kuwa isku ekaysiiya min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin binnisaa'i dumarka waalmutashabbihaati iyo kuwa isku ekaysiiya min annisaa'i dumarka xaalay ka mid yihiin birijaali ragga xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi imaamu dabari wuxuu yidhi macnuhu wuxuu yahay ragga uma bannaana inay dumarka iskaga ekaysiyaan xagga labiska maalan ninkii indhashareer inuu xirto waa xaaraan ama jalbaab inuu xirto waa xaaraan ama si aduu nuuc kastoo dumarka u labistaan in nin xirto waa ka xaaraan waziinati waxaa kaloo ka xaaraan ah ninki inuu dumarka iskaga ekaysiyo xagga waxalaa la isku qurxiyo dumarkii dhegahay wax ku xiranayaan surkay wax gashanayaan gacmahay jijimo ku xiranayaan waa u banaanta ayaga ragga waa ka xaaraan nin jijima leh de magaalada hadda lama tiriyo caruurta fasaaday oo jijimaha leh soo ma jiri kuul yaroo dhowr iyo tobana halkaas gacantaa ugu xiro bal wiil jijimala-an ah. soo ma jiri waa nacallaqabe malcuun wey wiil jijimale wiil halkaan kuul yar ugu xihanta kuul gabdhaha iskale shaqo kumale wiil ama calal xumaa ku xihan magacaa ku qorana yidhaahda dadka yaqaana waxay ku leeyihin wax daran magaca ugu qoran kuusha xuntaa magaca ugu qora ama calalka xunkaa meesha ku xihan jijimaha ah. waa maxay fashion wayuu ku leey ah. ah. fashion waa wax oo gabdhahu isku qurxiya sooma jeedi surkuu gashana surkuu gashana surkuu gashana sooma jeedi marka waa nacalaqabi maxaa u dhiman kaliya dhagaha inuu daroosho maxaa u dhiman intaasa u dhiman soo maa hadduu intaba ku xirtay intana geliyey dhegtuna waxba weyn ah, marka waa nacallaqaba wey waxaa sida dumarkana waa sidoo kale inay ragga labiskii qaataan gabarunta qamiis iyo cimaamad isku taagto xaaraan wey nacallaqabtay noqona day surweel iyo shaati isku taagto nacallaqabto wey malcuunad wey nacallaqabtaa gabadha surweel iyo shaati qaadato subxaan allah fool xuma ilaah waa na tus soo ma jeed lama ogola macawiisiyo ay qaadato lama ogola waxaas dhan waa xaaraan xaafidku wuxuu yidhi waxaa lamid mid ah hadalka iyo socodka ninkii inuu sida gabadhi socdo iska jebsho ah, ama u sida gabadhi u hadlo iyadana waa xaaraan lama ogolo sida gabadhi inuu u hadlo ama sida gabadhi u socdo laakiin wuxuu yidhi marka la leeyahay waa xaaraan waa arrin uu asagu iska doondoonay haddii ilaahayba sida u abuuray abuuristiisiiyo socodkii gabdhaha noqoto amase hadalkiisiiyo wuxuuna hadal dumar waajib waxaa kugu ah laleeyahay inaad iska goydo iska doondoon hadalkan hadal aan ahayn alaleeyahay sida ragga u hadal alaleeyahay sida raggana u soco hadduu yidhaha ah, ma aniga sida alla ii abuur sidee iskaga socaa ma nacallaqada laakiin hadduu iska doon doono inuu sidii ragga u hadlo sidii ragga u socdo wax dembiya mare markaa iska di maaa waa dadaala isaga tabartiisa ah, wax dembiyo male waxaa la mid ah dumarka iyo ragga ilaahay waa kala duwan ma isku eg maaha ninkii hadduu inta cirbada isku dhibto naasayeen waa nacallaqada ah, isagaa iska keenay soo ma ah, isagaa iska keenay waa nacallaqadi ma la ogolo ama wuxuu yidhi maya anugu dumara isku ekaysiina garkii inta xiro shaarubka xiray lama yaqaan waa nacallaqada hana dumarkii isu ekisa ilaahay waa kala duway asagaa raadsanaya inuu dumarka u ekaado garkaan ilaahay ragga ugu talagay dumarkii waa kaas anaasaa loogu talagay ilaahay baa kala duway abuuray soo maha ah, inuu idhaahdo gar ma rabo ah, gar ma rabo inuu dumarkaan u ekaana soo ma jeed waa rin khatar subxaana aa fool xuma dulmi badana ilaahay weynaayo qurxiyey markaasuu diidaa qaybtu ka mid ah nin macallina hadda ka hor qiso la yaabla ka sheekay jiray caruuran wuxuu qur-aanka u dhigayey aan dirayn hadda xaafadda aadi markaasa oday shaygoo cayrsaaya ii keenay warkaan wargoahay markaasuu arda maahane mujrimiin wey markaasaan i waxay kaa halleeya markaasuu yidhi waxay leeyihiin ayey ayleeyihiin ayey ay leeyihiin marka carruurtii aan ta on qaataan iyo waryaa zaalimiya ida darantii maxaad ninka shaybkaa u leeyihin ayey waxay yidhahdeen asagu waa gar xiiran yahay waa kafuur xiiran yahay islaan shayba iyo asaga isla fadhiy waa kala quweynay marka marka adugu ba haddaad marka yaa ka shaqeeye waxaas marka yaa ka shaqeeye isagaa ka shaqeeye so uma jeeda carruurtana hadde iyagana lama raba inay undaandaansadaan lama ogol laakiin isagaa ka shaqeeye belada marka ilaahay waa kala duway addoommadan qof walbow sida alla kuu abuuray ilaahay uga shug kuna faraxsano laakiin ha raadraadin sifo kale rawa bukhaariy can abi hurayrata radia allaahu canh can inabiy nabigaas wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi lacana allah ilaahay naclad ha rido oo naxariista ha ka fogeeyo alwaasilata gabadha timaha timaha kale ku xidhiirida waasila gabdhaha u imaana tin ay haysataa tintaas ma gabdho kale ka jartay meelay ka keentay gabadhaanay tinta tin ugu xidheen marka timo dheer ayuu samayna waa sida waa sida naclad allaah ku rido walmustawsilata midda tinta in loo xidhiiriyo dalbatana naclad allaah ku rido mustawsiladu waa midda imaanaydoo le tinta ii dheere ah, tintii tin kalaa lagu xidha ah, labadaba naclad allaah ku ridu yuri nabigu sala allahu calay wasalam walwaashimata midda isdurdurtana naclad allaha ku rido iyo walmustawshimata midda dalbato in la durduro waashimo waxay tahay gabdhaha u imaana meelay cirbad uga muday calaacasha korkeedoo kale ama meel kale meesha iyadu ay rabto dhiig markuu ka daato ay indhakuul ku shubi ama wax kale dhiiggaas iyo marka indhakuushaas waxay isku dhigaan meeshuu baray noqday marka inay bar isku yeeshay rabto bartaas meeshay rabto ay kaga Ah. amase magacaba laisku qoraa jirkiya la googoyna jirkiya la jeexjeexa magaca lagu qoraa meelahan cududaai meelahan garabkaa marka dhiiga inta yimaada dhiiggii meesha iyo hilibku isdhexgelay waxay yidhahdaan culummadu qofkaas oo magacyada isku qoray ama si kale jirkiisa u jeexjeexay wax salaadu ka ansixime ilaa qalliin inta lagu sameeyo dhiiggaas iyo meeshuu ku dhego dhan laga gooyo wax salaadu kama ansaxay waa waajib in la qalo qofkaas hadduu rabo inuu muslim yahay oo uu tukado hadduu rabo waa in qaliin laga gaarsiiyo oo hilibka meeshaas oo waxaan mortay hilib dhiigag ah fadhisana wixii dhiig iyo ah ku jira marka dhiiggiina waa nijaas salaadu ka ansixi may marka qaliinuu u baahanya marka waana nacallaqabi qofkaas marka gabadha dhexayda inta timaaddo meel ha layga duro bar ha la ii yeelo ama magac ha laygu qoro naclada laaguriyo mustawshima waa middaas waashimaduna waa midda ka shaqaydo oo durdurayda ama magacyada ku qorayda waxaa bukhaariga ku sugan wal wanaamisaad walmutafallijaad ayagana naclad allaha ku rido gabdhaha wejigooda ka xiira timaha gabdhaha timaha wejiga ka xiirana naclad allaha ku rido gabdhaha fanaxda isku yeelana naclad allaa ku rid oo ilkaha inta kala riixa fanaxda isku yeela nabigu marka cilladiyuu sheegay fiiriya marka xadiidka bukhaariga waxaa la socotaa lilxusni almuqayiraati khalq allah gabdhaha arrimahaas u samaynaa qurux raadin lilxusni lidarabi اlxusni qurux raadin gabdhaha sidaas u samaynaa almuqayiraati khalq allah oo ilaahay abuuristiisa badela fiiriya marka cilada xaramnimada keentay maxay noqotay almugayiraati khalq allah waa gabdhaha qaabkii alla u abuuray badela gabdhahaasna calad allah guriga fiiriya gabdhaha iscadaynaya sow ma ahan inay qurux raadaayaan soo maaha sow ma ahan inay bedelayaan abuuristii alle nacladaasay mudanayaan ha ogaadeen lacnadaasay mudanayaan waa qoom nacaladu ku dhacdoo naxariista alle ka fogeeyey ilaahay abuuristiisiiyay ku qancilaayihiin ilaahayna wuxuu sheegay shaydaankaas amarkaas iskale wala'aamurannahum fala yuqayirunna khalqa allah ilahay wuxuu ihi shaydaanku waa dhaarta wuxuu yidhi wallaahi amaraan siinaa dadka markaasay abuuristii alle bedelaya marka waa amar shaydaan waana xaaraan ma bannaana rawa albukhaariyu can mucaad ibni jabarin radia allaahu canhu qaala mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi bayna waqti ana aniga radiifu nebiy nabiga mid fan saaran aan ahay radiifka waxaa la yidhaahdaa daabadda qofka saaran midka gadaal ka saaran ama mootooyinka magaalada laga yaqaanee labada qofoo mootada isla saaran labalugoyleed labada lugood leh midka dambe kaasoo kale way radiifka faraska iyo dameerka iyo qofaa kora mid kalaa gadaal fadhiisana kan dambea la yidhaha radiif nabiga sal اllahu calayh wasalam ilaa soddon qof ayuu gadaal saaray midba mar midba mar midba mar ilaa soddonaa la gaarsiiyaa dadka uu gadaal saarayo isagoo daabad saaran uu gadaal ka saaray marka hadday daabaddu awoodo dhibaato male waa bannaantahay qof gadaal la saaro wuxuu yidhi mucaad bayna waqti ana aniga radiifu nebiya nabiga midfan saaran aan ahay salى اllahu calayh wasalam laysa baynii aniga wa baynahu iyo nabiga ilaa aakhiratu raxli heeriga kabaalkiisa dambe maahane wax kale aysan noo dhaxayn carabta geela marka qof inuu koro ay rabaan markay heeriga saaraan waxa way raxligu waa shayga jilicsan oo ratiga la kor saara ama neefka la korayo oo la yska xijinaya neefka kabaal oo sida kursigaas aan u fadhiyo kalaa ay gadaal uga samaynayaan oo qofku ku tiirsano qaab gaara ah iyagu ay is urartaan maaha qaabka soomaalida urarto oo laba uduboo isdhaafsan ay soomaalidu yaqaan ayaga waxay samaynayaan alwaax yar ama qori ballaaran oo saas dhabarka qofka u celinaya ay gadaal uga samaynayaan oo dhudhunkaas ka gaaban xoogaa dhudhunka waa ka gaabay dhudhunkoo saddex loo qaybiyey meeshii laba meelood u jeeda ama waa taako iyo xoogaa waana ballaaran yahay dhabarku saas uga qabana marka nabiga inta heerigii la saaray oo qorigiisi ku tiirsaday aa ah, micaadna kasii dambeeya ah, micaadna waa kasii dambeeya waa kasii dambeeya marka wuxuu yidhi mucaad laysa baynii aniga iyo wa baynahu nabiga dhexdeenna ma ahaanin ilaa aakhiratu raxli heeriga kabaalkiisa dambe ma ahane fa qaala nabigu wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow uu yidhi qultu waxaan idhi labayka waan ku ajiibaa ajiibis ajiibis kale ka dambaydo macnaha weligay waan ku ajiibaya kana suulimay inaan ku ajiibayo yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow wasacdayka amarkaagana waa taageeraa wasacdayka waa musaacadatan calaa daacatika bacda musaacadati daacadaada ayaan saacidahon gacan siinaa inaan ku adeeco macaanida lagu fasira mid ka mida weeye waa badan tahay waxaa ka mida iscaadaka bacda iscaadi liibaantaada aad ku liibaanto inaan ku ajiibayo waa macno labaad iscaadan bacda iscaad liibaantaada oo aad ku liibaanayso inaan ku ajiibayo macnaha waan ku ajiibawo markaas iyo musaacadatan calaa daacatika bacda musaacada labada macno waa leeda uma saara nabigu waa socday saacatan saacadda loolama jeedo saacaddan lixdanka daqiiqa ee waxaa loola jeedaa qicatun min azamaan xoogaa yuu socday wey xoogaa uu waqti yaru socday wey uma saara nabigu waa socday saacatan uma qaala wuxuu yidhi yaa mucaad uu qultu waxaan labayka nabigii alla waan ku ajiibaa yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow wasacdayka daacadaadan saacidaahun gacan siiyaa uma saara nabigu waa socday saacatan haddana xoogaa qicatun min azamaan wey saacadda xoogaa uu zamana wey uma qaala wuxuu ihi yaa mucaad qultu waxaan idhi labayka waan ku ajiibaa yaa rasuul allah wasaxdayka daacadaadaana saaxidaa qaala nabigu wuxuu intaas wuxuu ugu celcelinaa wuxuu nabigu sheegayaa arrin muhiim ah arrin muhiim ah marka inuu u diyaargaroobo oo qalbigiis u diyaargaroobo oysan fudayd ku dhaafinuu rabaa qaala nabigu wuxuu ihi hal tadri ma og tahay maa xaqullaah xaqa ilaahay wuxuu yahay calaa cibaadii addoommadiisa korkooda xaal xaqaas ahaaday ma taqaanaa xaqa ilaah iska leeyaho addoommadiisa saaran tacliim wanaagga nabigay ka mid tahay sala allahu calay wasalam tacliim wanaagga sida uu dadka wax u baro qofka haddaad su-aal shayga u weydiido tira ma taqaan ma aqaano ii sheeg oo aad u sheegta ka baxsanmaa shaygaas laakiin haddaadan weydiina iska sheegto waa dhacda inuu ka baxsado marka waa weydiine si uu ugu diyaargaroobo waa tacliim wanaagga nabiga sala allahu calay wasalam nabigu wuxu ma taqaanaa xaqa ilaahay uu iska leeyahay oon cid kale lalahayn oo addoommada korkooda saaran qultu waxaan idhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa u aqoon badan xaqa ilaahay qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xaqullah ilaahay xaqiisa calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda xaal xaqaas uu ahaaday an yacbuduuhu waa inay caabudaan walaa yushrikuu waa inaysan la wadaajin bihi bilaahi alle shay-an shayna shay waxaa leedaa nakira fii siyaaqi nafyi tacum waa inaysan shayna ilaahay cibaadada la wadaajin lalama wadaajiyo nabi mursal ah cibaadada looguma daro malag muqarab ah cibaadada looguma daro weli saalixa cibaadada looguma daro intaas wax aan ahayn ma jiro cid ilaah shirka la-ah keligiisu ilaah baa leeyahy waa xaqa ilaah iska leeyahay waa xaqay nabiyaalku u doodi jireen waa waxa kutubta alla u soo dejiyey waa wuxuu rasuulka u soo diray waa wuxuu jihaadka u waajibiyey waa waxa cirka iyo dhulka loo abuuray in ilaahay keligiis la caabudo waa xaqi alle qof kasta oo muslim oo rususha raacay waxaa la rabaa xaqaas inuu garto dadkan ugu baaqo allah keligiisa la caabudo ilaahay cid la garab dhiga ma jirto qiyaamu saacana laga suuli maa in la helayo dad ku oo dariiqii nabiyada ku socda oo leh alla keligiisa xaqu leh la caabudo iyo dad doodaya oo mar alla soo taagan saasaa loo socaa ilaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri lagu kala aruuro oo labada wado inta la qaado labada abaalmarin la kala helo uma saara nabigu waa socday saacatan saacad xoogaa qicatu min azamaana loola jeeda uma qaala nabigu wuxuu yaa mucaado mucaadkaasoo ibna jabalin ina jabal ahaayo qultu waxaan labayka waan ku ajiibaa yaa rasuulalahi wasaxdayka daacadaada ayaan saacidahun taageeraa qaala nabi wuxuuhi hal tadri ma og tahay maa xaqulcibaadi addoommada xaqoodu wuxuu yahay calallaahi alla dushiisa xaal u ahaaday xaqa alle oo addoommada saaranoo soo ogaanay allah ku waajibiyey addoommada ilaa isaga abuurtay laakiin xaqan addoommadu leeyihiin oo alle korkiisa saaran alle isagaa isi saaray ilaahay cidna wax kuma waajibido waa ixsaan uu addoommada u samaynayo waa fadli dheeraad uu iska siinayo ilaahay cidna wax kuma waajibido asagaa isi saaray oo ballan qaaday oo yidhi qofkii xaqayga laga helo waxaan u ballan qaadaa xaqaas aniguna inaad siiyo ilaahayna ballanka kama bao xaqa addoommadu leeyihiin alle korkiisa xaalu ahaday ma taqaan idaa facaluuhu waa markay xaqa ilaahay sameeyaan fiiriya addoommadu xaqaas waxay mudanayaan kii alle markay gutaan idaa facaluu markay sameeyaan hu ey xaqallaahi xaqa alle qultu waxaan idhi allah warasuuluhu aclam ilaahiy rasuulkiisa u aqoon badan qaala nabigu wuxuu yidhi xaquulcibaadi addoommada xaqooda calallaahi alle korkiisa xaal u ahaaday anlaa yucadibahum waa inuusan cadaabin mar hadday xaqa alle sameeyaan xaqa alle oo ah inay keligiis caabudaan shirkiga ka fogaadaan haddii xaqaas laga helo ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuusan cadaabay allahu akbar abaalmarintu weyna ilaahuna waafaji rawa lbukhaariy can cabdilaahi bni camrin radia allahu canhumaa bukhaari wuxuu ka wariyey cabdilaahi bni camr bni caas asaga iyo abiisba ilaa raadiha ka noqdee qaala cabdullaahi wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina min akbari اlkabaa'iri kabaairta kan ugu weyn waxaa ka mid ah dunuubta kabaairtaa sii kala weyn marka hore dunuubta waxaa loo qaybiyaa saqaa'ir iyo kabaa'ir dunuub aada u waaweyn iyo dunuub ka yaryar haddana kuwa waaweyna sii kala daran inna min akbari اlkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu weyn waxaa ka mid ah an yalcana rajulu qofku inuu lacnado waalidayhi labadii dhashay dunuubta iyo kabaa'irta ugu waaweyn waxaa ka mid a ah qofku inuu nacalado waalidkii dhalay hooyadiisu lacnada ama aabbihiis kabaa'irta ugu waaweyn waa qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo wa kayfa yalcanu see u lacnadaa alrajulu qofku waalidayhi labadii dhashay say ku dhici karta in qof labadii dhashay lacnado qaabkay ku dhici karta qaabkay ku dhici kartaa weliba hadday xalaal ku dhaleen way dhici kartaa hadday xaaraan ku dhaleen inuu toos u naclado way dhici kartaa oo nin shiiqoo hadda jooga shiiqeenna aa wuxuu ii sheegay nin shiiq aha la kulmayuu markaasuu wuxuu iigu yidhi meel oo dadkan aan sharciga lagu dhalinoo wacalladaa lagu xanaaneeyo oo lagu dar yeelo aan doonayuu inaan bal soo wacdiyo carruurta kaasaan u imid uu yidhi carruurtii meesha joogtay iyo dadkii mas-uulka ka ahaa ninkii mas-uulka shiik ahaayo meesha joogaan waxaan idhi shiik waxaan rabaa bal dhallinyarada inaan xoogaa wacdiyo markaasuu yidhi yidhi iskana ilaaliyo ku dilin wacdina waa la yaabay warkiis carruur yaryaro toban jir labiyo toban jir shan iyo toban jir meeshaan joogta nin shiikoo u yimid oo wacdahay ah u dilay waa la yaabay warkiis war ii soo aruuriya iliga carruurta aan wacdiyo waa ii soo aruuriyey wacdigan ku bilaabiyo carruurtaas hal carruur oo saas ii soo firay dhegaysanay waa ka waayo mid wuxuu yidhi ilkuhu garaaca mid waa saas mid saasuu leeyahay mid dhulku xariiqaa waa yaabay anoo yaabanoo wixii dha war kale haddaan lagaa dhegaysan lama sheegaya anoo yaaban aan waxaan arkay mid halkan soo gudgudaayo toohaysi oo igu soo siqaayo waa booday waa yahay ka baxay xeradu waa weyntahay marka markaasaan wuxuu yidhi xeradii bal meelaha lagu hayo iyo qaabka wax loo xeradii aan kusoo wareegay markaasa waxaa miduu yidhi mid keligiisa oo dhulka xariiqayo keligiisu meel fadhiyo markaasu wuxuu leeyahay hooyaday iyo aabbahay ilaahumna calad ku ayaga iga iga takooray ummadda maanta waxa weeyaan takoor baan ummadda ma dhex geli karo wacad a ileey ilaahay waxaan ku weydiisa ayagaa sidaan ii dulleeyaye inaad macno ku uu leeyahay ka warraba marka balaayo dhashto ogow waxaad beeratay meesha lacnadu kaaga imanay war is-ilaali war balaayadaysan kaa soo go war kii ku naclabi lahaa hadhali subxaana allah u marka laakiin carruur caadiya oo si saxa lagu dhalay waalidkood inay lacnadaan wax la yaqaano maaha ah, haruur sax lagu dhalay soo laakiin ayagaa laylan nahaaran way lacnadaan waysa isfahmayn waa tanaa nabiga marka saxaabada waa weydi waxaa lii say ku dhici kartaa qofka inuu lacnado labadii dhashay say ku dhici kartaa wa kayfa sidee yalcanu u lacnadaa arajulu qofku waalidayi labadii dhashay qaala nabigu wuxuu yidhi yasubu wuxuu caayaa arajulu qofku abarajuli qof aabbihiis fa yasubu asla kii kalena wuxuu caayaa abaahu aabbihiis wa yasubu wuxuu caayaa ummahu hooyadiis fa yasubu asla wuxuu caayaa ummahu hooyadiis sida uu waalidkiis ku lacnada waxay tahay qofu waalidkiis caaya kiina waalidkiisu caaya marka fiiri waalidka iyo cayda usoo jiiday asaga ilaa asaga waalidkiis cayay haye taas maanta intay la egta hooyadaa saas abaa saas ah. iiri meeqay la eg bal tasbiixaad ma moodaa soo ma maanta caruurteena xasbuna allahu nicma wakiil waqaasatan banuuniley ya caruur banuuniley tasbiix ma haya qaala waxay yidhaahdeen war shiikh banooniga haddaan la iscaayin awradana la qarsado salaadna aan laga soo daahan heshiiq dhididka la iskaga keena xuu qaba waxaan jirin haddaad sheegto magta waa la yaab banooniley ayagaa la weydiina idinka layna weydiinma banooniley bal weydiiye cayaar banooniyo meel laisku yimaado laisku cayan ma jirta ah, ayagaa la weydiina caruurta ayagaa la weydiina waxay ku le ma mada dhici karta inta la aamuso oo la aamuso caruur aamusan oo cayaalayna ma aragtay ama subxaan allahi subxaan allah kalla wax jira ma Ah. banooni suxan lahay laguma hayo aamusnaanna laguma hayo lacnad iyo aflagaado iyo aa lagu hayo marka waxaan jirin haddaad dadka isku saarto oo tiraado banooniga dad saas yeeshaan oo saas yeeshaan xoogaa waa roonaana waxaan jirin ad ka sheekayna ah. marka waxaan jirin lagama sheekayn marka waalidkiis waa dhalay waxbuu bara isaguu bil ugu maqan yahay asna xuu ku maqan yahay inuu lacnado intaas ugu maqan yahay ya dhididkiisaa daadanay waalidkii shaqu ugu maqanya biilkiisuu raadina isaguna lacnadu u gura maanta marka kuwaas dunuubta la galo dunuubta ugu waaweyn dadka gala wey kabaa'irta kan u waaweyn marka qofna waalidkiisa wax ka sheegin si waalidkaagu u nabad galo waa arrin khatara marka rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi in allaha allah khalaqa wuu abuuray alkhalqa makhluuqa xataa idaa farada markuu dhammeeyey alloo dhammaystiray min khalqihi abuuristiisii uu abuurayey markuu dhammaystiray qaalat iraximu qaraabanimadii hadashay qaraabanimadii waxay tihi qaraabanimadu oo alraxim waa qaraabanimada waa calaaqada iyo xiriirka macnawiga oo labada qof ka dhaxeeya ilaahay awoodu leeyahay inta suurad yeelato oo jasmi yeelato oo meel istaagto inay hadasho qaraabanimadii inta halkaas istaagtay hadasha ilaahiyay la hadle qaalat iraximu qaraabanimadii waxay tidhi haadaa makaankaanu maqaamulcaa'idi mid magan galaya maqaamkiis weeye bika adiga ku magan gelaa min alqadiicati goyna kaa magan gelaa qaraabanimadii waxay tii ilaahayow halkaas waxaa taagan shay kaa magan gelaya in la gooyo saasay tihi markii ilaahay addoommada abuuray qaala rabbi wuxuu yidhi nacam haa meeshaas aad taagan tahay waxaa taagan axad iga magangalaa goyn amaa tardayna miyaadan raalli ku ahayn qaraabannimoy amaa tardayna miyaadan raalli ku ahayn an asila inaan xidhiiriyo man wasalakii qofka ku xidhiiriya wa aqdaca aan gooyo man qadaca kii qofka ku gooya qaraabannimoy anaad isoo magan gashay ilaahay magantiisu waa baridaa ilaahay cid magan gashay magantaasu waa baryaysaa waa nabadgeli ilaa wuxuu idhi raalli ma ku tahay qofka ku gooyana inaan jaro qofka ku xidhiiriyana aan xidhiiriyo raalli ma ku tahay qaalad waxay tidhi qaraabanimadii balaa inaanan raalli ku ahayn warkeed iskaba daa rabbiyow yaa rabbi rabbigaygiyo raalliyan ku ah qofkii gooyana haddaad gooynaydo kii xidhiiryana xidhiirinaydo raalliab ku ah qaala rabbi wuxuu yidhi fa huwa xukunkaas alla ki adiga kuu sugnaaday qaraabanimaa ah, kaasad ina allaha allah khalaqa wuu abuuray alkhalqa makhluuqa xataa idaa faraqa markuu dhammeeyo dhammaystiray min khalqihi abuuristiisii uu allaah abuurayey qaalati raximu qaraabanimadii waxay tidhi haadaa makaankaanu maqaamulcaa'idi kii magan gelayey booskiisii weeye bika adiga rabbiya ku magan gelayey min alqadiicati goyna kaa magangelayey ilaahay warkan waxaa taagan kii kaa magangelayay in la gooyo qaala rabbi wuxuu yidhi nacam meeshaas aad taagantahay waxaa taagan shay iga magangelaya in la gooyo amaa tardayna ilaah wuxuu yidhi amaa tardayna miyaadan qaraabannimoy raalli ku ahayn an asila inaan xidhiiriyo man wasala kii qofka ku xidhiiriya wa aqdaca aan gooyo man qadaca kii qofka gooyo raalli maku tahay sidaas qaalad qaraabannimo waxay tidhi balaa inaanan raalli ku ahayn warkeed badaa yaa rabbi rabbiyow raalliyan ku ah haddaad saas yeelaydana qaala rabbi wuxuu yidhi fa huwa arrinkaasaa laki kuu sugnaaday qofkii ku gooyo inaan gooyo waa arrin weyn marka qofkii qaraabada gooya ballan ilaahay waxaa ilaahay inuu jarayo xiriirka ilaahay inuu jarayo naxariista ka goynayo qofka qaraabadiisa xiriiriya ilaahay inuu xiriirinaya ballan ilaahay qaraabana waa ballaaran nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi masar markaad furataan xididna waannahay qaraabana waan nahay ha ii xidhiiriyo masar xididka waa la fahmaaho wiilkii nabigu dhalay sal اlahu alay waslam ibraahim hooyadiis maariya aa masar ka dhalatay laakiin halkee nabiga qaraabo kala yihiin reer masar nabiga sal اlahu alay waslm markuu abtirsado abtiriskiisa aabbaha afartanaad waa nabiyullaahi ismaaciil ibnu ibraahim nabi ismaaciil nabi ismaaciil hooyadiis aa masaariya ka warran aabbahaaga afartanaad reer abtigiis waa qaraabadaadi oday afartanaad maba hayaan soomaalida iska daa reer abtigiisa ah. oday afartanaad reer abtigiisa iska daa abtiyaale oday afartanaadba male soomaalidu ma gaaraan waa yeli ayagadan waa qaraabo hoose waa jufo hoose wax dhan soomaaliya dhan waa qaraabo mar ah, labaatan kuwa ugu fogfog soddon shan iyo labaatan ay ku wareegayaan kuwa tegay hadda kuwa kalena waaba meeshaanba toddobiyo toban siddeed iyo toban shan iyo tobanay iskaga daba wareegay intaasna waa weliya aftigiisu isku wareegay soo ma jeedi waxaa horaca nooga bixi laayahay waa qaraabogoysnimada markaasoo leeyihi waa reer hebele xusulka geliy waa aftiyaashiis waa adeeryaashiis waa reer xididkiis markaasuu dhiigga ka daadinaya oo xusulka gelinaya inaa lilaahi ilaahay baa marka xidhiirka u jaray waa ballanqaadkii waa kale soo ma waxaa la laynayo oo la gumaanayo oo qabiil iyo qabiil loo laynayo waa dadkaas wada dhashay oo wada ehelkeed halkee naxariis marka ka imaanaysa meeshaas wey meesha beledu naga raaca halkaas wey waxaa la rabaa in lawada toobad keeno oo la yidhahdo ilaahayo waa ka toobad keena ilaahu naxariiri oo noo naxariis waa aragnay dhibaatadii ilaahay ow naxariiri inaan toobad keenno soo maaha ya waa qaraabo wax dhama la gumaado inaa lilaahi wa weliba nabiga waxaa ka sugan xadiiska imaam axmed maa min dembin ajdaru an yucajira allahu cuquubatahu في dunya maca maa yaddakiru lisaaxibihi min albaqyi wa qadiicati raxib ma jiro laba arrimood dembi ka soo degdegi og oo adduunka ilaahay uga soo dedeji og yahay ayadoo aakhirana loo dibdhigayo waa maxay qaraabagoysnimada iyo gardarrada dadka asraarka badan dadka iska dila oo dilaaga ah adduunkaa lagu ciqaaba intaan aakhiro la gaari dadka qaraabada gooyana adduunka lagu ciqaaba intaan aakhiro la gaari caruurta dhalatay ku tababara qaraaba xiriirinta caruurta dhasheen ku tababara oo waayeelkii fidlow eh caruurta ha la cayni ah, bal wax fiican aan beerna annagu wax wanaagsan annagu aan beerna ah, cuquubada qaraaba goysnimada caakhiro ilaahay lama sugo adduunkay soo degdegay abaaraha colaadaha cudurka faqriga waxaa laga qaadaa waa qaraabagoysnimada nabiga sal lahu ala slm wuxuu noo sheegay bilcagsi qaraaba xiriirinta adduunkaa lagu gurtaa midheeda aakhiro kaliya ma ah, man axabba an yubsada lahu fii risqi wa yunsaa lahu fii aarihi falyasil raxima nabigu wuxuu yihi sal اlahu alay wasalam in ilaah risqiga u waasixiyo ilaahayna cimrigiisa barakeeyo dheereeyo qaraabadiisa xiriiri qaraabadiisa xiriiri mid walbaaba midkuu kaaga sokayana waa kaaga xaqi baday mid walba kuu kaaga sokayu kasii xaq baday marka meesha mala ka raacay waa hayna soomaan caaw aan halkaas dawada ka raadina marka oo ilaahay u toobad keenno waa arrin khatare rawa albukhaariyu can caaishata radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi jaa-adnii ii timid imra'atun haweeney haweentaasoo macaha la jirkeeda ibnataani laba gabdhood ay ahaadeen haweenaa ii timid ay tihi laba gabdhood ay dhashay wadata haweentaasoo tas'alunii ibaryayda haweenayda warsanayda tuugsanayda oo laba gabdhooday dhashay wadata ah ii timiday ti falam tajid ma aysan ka helin haweentii cindii agtayda hayra tamratin hal xaboo timira waxaan ahayn waaxidatan oo keligeeda sadaqo lama yaraysto fiiri caaisha wax kale waawe hal mir oo timirahan hayaytu halkii miraan sii sadaqa lama yaraysto Ah, halkii miran u soo qabtay waa siiyey fiiri marka hooyada naxariisteeda waxay tidhi falam tajid haweenaydii kama helin cindii agtayda hayra tamratin hal xaboo timira waxaan ahayn tamradaasoo waaxidatin keligeeda fa acdaytuha waa siiye halkii xabo faqasamadhaa halkii mir waxay u qaybiday bayna bnatayha labadeedii gabdho ta kala jeexday ay gabarhba jeex siida naxariista fiiri hooyo waa noocaas aduguna lacnadaad usoo wada maantada yaa inaa lilaahi wa innaa ilayh ma hooyadaasa wax la lacnada ma waxaasa dhib loo soo shaqeeya ma yadaa la caasiya waa loo naxariistaa waa loo duceeyaa subxaan allah naxariista fiiri ayadaa hunguri ka geli maa afkeeda uma quurto inta kale goyday kala siini ayadoona ayadoo gaajoonay la socona qof walbana hooyadu saasay ku dhashay sooma jeed uma way iska istaagtay gabadhi waa tagtay uma qaama haweentii waa istaagtay fakharajad way baxday fadakala nebiyu nabigaa soo galay sala allahu calayh wasalam faxadasuu waa u sheegay arrintii la yaab kale heranka waana rasuulka alla gabar laba gabdhood ay dhashay la socoto aa ii timi hal miro timinaan hayoon siiyey labadii gabdhood ay u kala jeexday ayadoo afkeedii qabtay baxday rasuulka alla maanta waxaasaan arkay faxadatuhu rasuulkaan u sheegay faqaala nebigu wuxuu yidhi man buriya qofkii la imtixaano min haadihi اlbanaati gabdhahan xaal uu ka mid yahay bishayin shay qofkii lagu imtixaano oo fa axsana ilayhinna gabdhahaas wanaag u sameeyo kunna waxay u noqonayaan lahu qofka kunna gabdhuhu waxay u noqonayaan lahu qofka wanaajiya sitran xijaab mina naari naarta xijaab loo noqonaya ilaahay markuu carruurta ku siiyo waa imtixaan gabdhuhuna kuma sii jiraan sababtoo ah waa ka tabar yar yihiin wiilasha qofka ilaahay marka gabdha siiyo wiilasha fadligaasu kuma soo aroorin ka warran gabdhahaa fadligaasu ku soo aroor qofka ilaahay gabar siiyo oo gabar u dhalato oo gabadhaas wanaajiya u roonaada wax siiya labise koriye waxbara tarbiyeeya naartay khijaab u noqon ilaahay weyna naar waa ka badbaadin hal mar arki wiil saas la leey ka warran markaasay ku leeyihin gabar iyo wiil wiila fiican subxaana yaa ku yidhi ah, hadday noo shahay ka naxariis badan ka baarisan ma garata naartiina xijaabay kaaga noqeen ma waxaasaa wax laga naxaa waa wax lagu farxee waa lagu farxa ah, nimcaa ilaahay wey marka gabar haddaad haysato furihii jannada waa haysataa iska dayici u roono koolkooli waxa weeyaan dhaqaalaha ugu roono dharka ugu roono korinta ugu roono farxadda ugu roono barbaari tarbiyada waxbaridda dhinac walba uga roono naarti xijaabaad ka haysata xijaab ah, naareedaad haysata ilaahay ku shukri ku siiyey nimcadaas faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man buriya qofkii la imtixaan waa imtixaan ah, waa imtixaan gabadha markii lagu siiyey waa lagu imtixaana nimcadan alle inaad ka shukrido iyo in kalaa lagu imtixaana man buriya qofkii la imtixaano min haadihi اlbanaat gabdhahan xaal uu ka mid yahay bishayin shay qofkii lagu imtixaano fa axsana oo u samafala ilayhina gabdhaha kunna gabdhuhu waxay u noqonayaan lahu qofkaas sitran xijaab mina naari naarta xijaab uga noqonaya rawa الbukhaariyu can cumar bn الkhadaab radia allahu canhu qaala cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi qadima cala الnabiy nabiga waxaa u soo galay salى اllahu calayh wasalam sabyun qafaal gaalada dad laga soo qafaashay qabiiladii hawaasin la dhihi jiray gaswatulxunayn ayay ahayd dad laga soo qafaashay aan la keenay oo nabiga loo keeno maxaabiis gaalada laga soo qafaalay qadima cala nabiyi nabiga waxaa u soo galay sala اllahu calayh wasalam sabyun qafaal faidaa isla markiiba imra'atun haweeney haweentoo mina sabyi qafaalkii ka mid ah taxlubu waylisayda lisaydaa naaskeeda tasqi xaal ay waraabinayda caruurta kale gabar oo ilmo yar leh aan qafaalkii soo gashay caanihii iyo culays ku haya markaasay tallistay caruurkay aragto qafaalka ku jiray siine ila keedi waa weydey keediyay weyde markaasay caanihina waa dhibayaan markaasay tallisto ay caruurkay aragto siine taxlubu way lisayda faydaa isla markiiba imraatun haweeney haweento mina sabi ka mida qafaalka taxlubu way lisaydaa hadyaha naaskeeda tasqi xaal ay warabinaydo asibyaana carruurta kaloo qafaalka ku jirta idaa wajadad markay hesho gabadhaas sabiyan saqiir saqiirkaasoo fi sabyi maxaabiista ku jiraoo qafaalka ku jira akhadatu way qabaneen fa alsaqatu waxay ku dhajineen bibatniha caloosheeda wa ardacatu waa nuujine hadday caruur yar aragto inta ku boodo keediyay raadinay inta ku boodo soo qabato xaladka saartay naaska afkageliya hadday keedi aragto ka ah, imisay u naxariisanaya jacaylkay u qabto naxariistay u qabto bal fiiri nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam faqaala lana nebiyu nebigaa wuxuu nagu yidhi salى اllahu calayh wasalam atarawna ma u malaynaydaan haadihi gabadhaas daarixatan mid ku tuurayda inay tahay waladaha carruurkeeda fi naari dad gabadha saas yeelayda carruuraysan qalin oo carruurkay dhashay sidaas u baadigoobayda oo mid uu saqiiraba markay aragta la boodayde caruurka ay dhashay dad ma ku tuure maya wey kalla qulnaa waxaan idhi laa ku tuuri mee walxaal ku tuuri mee hiya iyadu taqdiru ay awoodo allaa tatraxaw inaysan ku tuurin iyadoo awood ula inaysan ku tuurin carruuray dhashay taasu dab ku ridi mee faqaala nabigu wuxuu yidhi lallaahu allah arxamu isagaa ka naxariis badan bicibaadii addoommadiisa uga naxariis badan min haadihi haweenaydan biwaladii caruurkeeda haweentaasu say carruurkay dhashay ugu naxariisaneen ka badana alla addoommadiisa ugu naxariisaan halkaas marka xaad fahamtay ilaah wax la naxariis eg lama arko ilaahay raje ha isdhihi waa kuu dhammaatay haddaad xataa xaaraan ku dhacday haddaad dhiig muslim gashay haddaad zina ku dhacday haddaad qamro cabtay wax kastood samayday ha isdhihin waa kuu dhammaatay allahaasaa kaa horreeya toobadkeen waa kaa aqbalaa reje ah, dad waxaa u ayaan daran qofka inta dembi ku dhaca yidhaahda aniga waa ii dhammaatay qofkaasaa dadka ugu liita ah, maba yaqaanba allaha uu socdo saas daraaddeed marka malakumoodku ku hayo lama cabsado laysma yidhaahdo waa kuu dhammaatay meel qatar meel qatarsaad ugu socotaa allahaasaad u martita ah, allahaas naxariista badanaad marti u tahay marka farxad ilaahi weynaa kula kulan Ah, ilaahay rajee qof kale ha rajayn makhluuq ha rajayn baahidaada asaga u sheego waa alla naxariis badan awood badan dembi kastood gashana laisma yidha waa kuu dhammaan haddaad toobad keento alla weyna subxaana wa tacaala waa kuu dhaafayaa wuxuuna kugu abaalmarinayaa abaalmarin weynan badan waa jecelyaha dadka u toobad keena marka laysma yidhaahdo maalinaa wax kaa xumaadeen waa kuu dhammaatay laysma yidhaahdo shaydaan wuxuu yidhi anuu dad waxaan ku halaagay dunuubta ayaguna toobaday ugu halaageen mar haddii toobad alla ku waafajiye waa liibaan toobadaad haysataa shaydaan halaag laakiin uu ku halaagin oo ku dhihi waxa weeya waa kuu dhammaatay kuma dhamma marba haddaad noosh tahay fursadaad haysata wax kastood soo martay fursadaad haysata marka waa in allahaas naxariista badan la rajeeyo rawa الbukhaariي can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay salى اllahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay jacala allaahu raxma naxariista alla wuxuu ka yeelay fii miati juz-in boqol qaybood naxariista ilaahay boqolu u qaybiyey fa amsaka ilaah wuu haystay cindow agtiisa tiscatan wa tisciina jus-an sagaashan iyo sagaal qayboodoo naxariistii ka mida allah haysta agtiisuu ku haystaa wa anzala ilaah wuxuu soo dejiyey fi lardi dhulka jus-an waaxidan hal jus fa min dalika aljus hal xabo aa alla u qaybiyey addoommadoo dhan maahan banu aadanka noolaha naftu ku jirtoo dhan aa hal xabo alla u qaybiyey hal xaba alla u qaybin inta nafta ku jirtoo dhan fa min daalika aljuز'i halkaas juz an yataraxamu iskugu naxariistaan alkhalqu makhluuqa xataa tarfaca ilaa ay kor u qaaddo alfarasu faraska xaafilaha qoobkeeda can waladiha carruurka dhashay fiiriya farasku waa adag yahay qoob adagna waa leeyahy u dhalay markuu nuugaa lugta koray uga qaadeen waxay isleeyadan ku istaagin ma u naxariiseen halkii naxariisaa wax ka soo gaareen faraskaas fiiri Ah, qoobka saasay kor ugu qaada intuu nuugay waa ka ilaaline waxay isleedaha inaad cagta ku dhufata halkii naxariisa ah oo loo qaybiyey jinni iyo insi iyo noolaha dhammaantood aa qayb uga soo aaday faraska ka warran sagaashan iyo sagaalkii alla hayo keligiis oo addamada ugu naxariista ka warran waxaa ilahay agtiisa yaalay waxaadna ku dareemaynaa dunuubta aan samaynayno iyo siduu noo naxariisanay ah, soo ma jeedi xataa tarfac ilaahay kor u qaado alfarasu faraska xaafiraha qoobkeeda can waladiha carruurkay dhashay khashyata an tusiiba inay asiibto la hesho cabsi ay ka cabsa inay kor ugu qaadi xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi xadiidka salmaan wuxuu ku siyaadiyey nabigu sal اllahu calayh wasalam aakhiro marka la tago halkii xabana isagaa ku darsana sagaashan sagaalkii boqolkaasa aakhiro addoommada alla ugu naxariisana boqolkaas xikmad kaluu ka soo saaray xaafidku wuxuu yidhi jannada waa boqol derajo naxariistiina waa boqol naxariisood qofkii hal naxariisa hela derajada ugu hoose iska dega laba naxariisood haddaad heshana derajada labaad soddon naxariisood haddaad heshana derajada soddon haddaad boqolkiiba alla kuugu naxariistana janno meesha ugu sarrayda aha marka xikmaddaasuna ku jirta rawى الbخاaرiyu can نعmaan بni baشhiiri radي الlahu canهu yaquulu xaal uu leeyahay qaala rasuul lahi rasuulka alla yidhi salى الlahu عalيه wasalam tara almu'miniina mu'miniinta waxaad ku ogaani mu'miniinta afkabaarkooda maaha sheegasho maaha sifaaday leeyihiin sifaadan iska fiiri haddaad mu'miniinta ka mid taha tara almu'miniina mu'miniinta waxaad ku ogaane fii taraaxumihim isku naxariisashadooda wa tawaadihim isjacaylkooda wa tacaadufihim isku dhimrintooda isku turintooda isku turayaan ka mahaliljasadi hal jir oo kale idashtakaa hadduu xanuunsado cudwun xibin oo minhu jasadka ka mida jirka hal xibin oo ka mida hadduu xanuunsado tadaacaa wuxuu u yeedhanaa lahu liajli lcudwi xibintaas dartiis saa'iruljasadi jirka intiisa kale bisahari soo jeed iyo walxumaa qandho iyo xumad jirkan qofka haddii meel ka midu xanuunsato ay xanuunsan tahay ma dhici kartaa jirka inta kale inay inuu yidhaahdo xibintaasu iyadu ha soo jeeda anuu shaqa kumeli waa seexaa ma dhici karto qofka hal xibin hadday xanuunaydo faryar hadday tahay jirka dhan waa la xanuunsan waa soo jeeda caaw soo maa mu'miniinta runta ah sidaas weeye isku midab yay ahaan isku luqayay ku hadlin marba hadday mu'miniin yihiin mid haddii dhibaato haydo inta kale waa la xanuunsane waa u naxariisane waa la danqane haddii muslim meel lagu dhibaataynayo inta kale ma seexan karto muminiintu waa saas sifadaas haddii lagaa waayo sifadii mu'miniinta ah nabigu ku sheegay waa lagaa waayo qof kastoo muuminoo walaalkaa ah carab iyo cajam waa inaad jeclaato wanaagga la jeclaato dhibaato haddaad ku maqashaan aad ka naxdo waxaad u qaban kartaan u qabato wallahu subxaana wa tacaala aclam sal اllah wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed